alxamdu lilah rab اlcaalamiin wslى allahu عlى muxamedi wعlى ali muxamed wslama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray qaybtii ku saabsanayd bayaanka khaas ahaan waxaynu ku jiray almajaaz waxaynu soo aragnay almajaaz lmufrad majaaska lugawiga wuxuu u qaybsamayey mufrad iyo murakab labada mid walibana wuxuu u qaybsamayey mursal iyo isticaaro marka majaaskii mufradkaa waa soo maray labadiisii noocba waxaynu joognaa almajaaz lmurakab mashaayikhdu waxay yidhaahdeen kitaabka alifay raximahum ullah almurakabu in istucmila fi gayri ma wudica lahu fain kana licalaaqati gayri lmushaabihati waxay yidhaahdeen majaaska murakabka ahi in istucmila haddii la isticmaalo fii hayri maa wudica lahu wixii loo dhigay waxaan ahayn haddii loo isticmaalo fain kana licalaaqatin gayri lmushaabaha haddii waxa loo isticmaalay ay tahay in calaaqo ama xidhiidh ama munaasabo la milicsanayo calaaqadaasoo hayrilmushaabahati u ekaansho aan ahayn ee ka duwan sumiya waxaa lagu magacaabaa majaazan murakaban majaaz murakaba ayaa lagu magacaabaa kaljumal alkhabariya waa sida jumlooyinka khabarka loo nisbeeyey ida istucmilat fi linshaa haddii loo isticmaalo inshaa inagii hore usoo maray in kalaamka loo qaybiyo khabar iyo inshaa marka jumalkii khabariga ahaa ee lafdigoodu khabariga ahaa haddii inshaa loo isticmaalo waxay noqonaysaa majaaz murakaba mushaabahana ma aha marka waa majaaz murakabo aan mushaabaha ku dhisnayn sumiya majaasan murakaban naxw hawaaya maca rakbi اlyamaaniina muscidun janiibun wajuhmaani bimakkata muuhaqu nin shaacira ayaa gabaygan tiriyey ninka waxa weeye waa xidhnaa isagu kiis baa loo qabsaday waa xidhnaa isagoo xidhan oo dil u xidhan ayaa gabadhu jecla soo booqatay markay soo booqatay dabeedna ka tagtay markaasuu gabaygan tiriyey markaasuu yidhi hawaaya ay mahwiyii ciddii aan jeclaa maca rakbi alyamaaniina jamacii safarka ahaayee reer yamaneed ahaa la jirkooday muscidun la fogaato raacday muscidun bimacnaa mubcidun janiibun yani iyadoo markaa qoladaa la socota ayay markaa la fogaatay wa jusmaani bimakkata muusaqu jidhkaygina maka gudaheeduu ku xidhan yahay markaa siiqada haddaad eegto waa khabar laakiin muraadka uga jeedaa maaha faa'idatu faa'idat lkhabar iyo laazim lfaa'ida midnaba kuma sugnaa oo faa'idatu lkhabar oo ah marka arrinkan in la ogeysiinaayo meesha kuma jirto mid looga jeedo maaha laazimu lfaa'idana looma jeedo inuu arrinkan og yahayna inuu hadda ogeysiyo ugama dan lahaa inuu ka warqabo og faaidatu lkhabar iyo laazimu lfaa'ida midnaba kuma sugnaa macnaha looga jeedaa waxay tahay taxasur ama idhaaru lxasan murugo inuu muujinayo ama tiraanyo inuu sheegayo oo arrinkaa ka xun yahay falaysa algaradu min hada lbeyt likhbaara maaha beytkan waxaa looga jeedaa ka warran arrinkan uu ka warramayo bal idhaaru taxasuni wa taxasur ee muraadka looga jeedaa waxa weeye waa inuu markaa murugo iyo tiraanyo muujinayo waa arrinkaa ka tiiraayoonayo ka xun yahay taxasurkaa iyo taxasunkaasina waxay noqonaysaa min baab alinshaa laa min baab alkhabar xaggii inshaagay gelaysa oo dee inshaagii baa wuxuu uqaybsamaa qayb alabi ah iyo qayb aan alabi ahayn marka tamaniga iyo tarajiga iyo ashyaada la halmaalaa waxay noqonayaan waa inshaa aan alabi ahayn marka ashyaada la yidhaahdo waa khabariyatun lafdan inshaa'iyatun macnan waxay noqonaysaa majaaz bay noqonaysa liannaha istucmilat fii hayri maa wudica laha awala waayo waxaa loo isticmaalay wixii markii hore ugu horreysay loo dhigay waxaan ahayn akhbaarta khabarnima loo dhigay haddii siyaqii khabariga ahaa loo isticmaalo inshaa oo looga jeedo istucmilat fii hayri maa wudicat laha waxaa loo isticmaalay wixii loo dhigay waxaan ahayn idan waxay noqonaysaa min qabiil majaaz wakadalika alcaksu sidaa lidkeeduna waa la mid oo haddii siyaq inshaaya la isticmaalo oo khabarnimo looga jeedo iyaduna waxay noqonaysaa majaaz bay noqonaysaa jumalka inshaa'iga ah ee khabarka looga jeedaana waxay noqonayaan majaaz murakaba ayay noqonayaan oo mursalay noqonayaan cala sabiili mihaal qowluhu sala allahu alayh wasalam man kadaba calaya mutacamida falyatabawa maqcadahu min annaar ku kasta ama kii igu been abuurta oo been iga sheega xaal uu barheeraayo falyatabawa maqcadahu min annaar siiqadu waa amar waa inshaa ha diyaarsado meeshuu naarta ka fadhiisanayo laakiin dalabkaa waxaa looga jeedaa ama inshaagaas khabar baa looga jeedaa macnuu wuxuu u dhacayaa naarta ayuu gelayaa oo meel ka mid a ka fadhiisanaya marka waa inshaa'iyatun lafdan khabariyatun macnan xagga lafdiga ayay waxay ka tahay inshaa laakiin macnahaan waxay u dhacaysaa khabar jumalka khabariga ahi iyagoo inshaa looga jeedo nusuusta mawaadic badan bay kaga soo arooreen masalan markuu ilaahay yidhi wlwaalidaatu yurdicna wlaadahuna xawlayni kaamilayni liman araada an yutima aradaaca ma khabar khabarnimo looga jeedayba maya khabar khabarnimo looga jeeday ma waa khabar looga jeedo xukum oo insha looga jeedo waayo haddii khabar khabarnimo looga jeedo ay ahaan lahayd khilaafkeedu ma dhacdeen waxaana dhacda bacd lwaalidaat an laa yurdicna wlaadahuna aslan ubadkay dhaleen inay nuujinba ayaaba dhacda waxaanu garanaynaa hooyooyinka qaarkood inay umul arooraan oo ilmihiina noolaado marmarka qaarkood yadina ay dhimato marka hadii alwaalida ma ardacat waalidaha aslan walaa laxda waaxida aslanba may nuujin aayadduna maxay sheegaysaa waalwaalidaatu yurdicna awlaadahuna xawlayni kaamilayni liman araada an yutima aradaaca haddii khabar khabarnimo looga jeedo ay ahaan lahayd khilaaf alkhabar ma dhacdeen yani khabarku waaqaca ma khilaafeen waayo alikhbaaru bima yukhaalifu alwaaqic waa kadib wa llahi wa rasuulih yatanazahaani can alkadib khabarka ilaahay iyo khabarka rasuulkuna sala allahu alayh wasalam wax beena waa ka nazahan yihin beene kama dhici karto man maata wa calayhi siyaamun saama canhu waliyu kii dhinta iyadoo soon lagu leeyahay waajib ah weligiisa ama qariibkiisa ka soomaya ma khabar khabarnimo looga jeedaa hadday ahaan lahayd khabar khabarnimo looga jeedo khilaafkeedu ma dhicin marba haddaynu garan karno inay dhici karto khilaafkeedu oo dadka qaarkood oo soon lagu leeyahay inaan aqribadoodii iyo awliyadooda aynay ka soomin waxaad garanaysaa in macno khabar aan looga jeedin macna alkhabar inaanu muraad ahayn macnaha looga jeeda waa insha wa xukum xukun baa looga jeeda idan waxay noqonaysaa majaaz murakaba ayay noqonaysa wain kaanat calaaqatuhu lmushaabahata hadduu ahaaday calaaqada majaaska murakabka ahi almushaabahata u ekaansho hadduu ahaaday sumiya isticaaratan tamhiiliya waxaa lagu magacaabaya isticaaro tamhiil loo nisbeeyey ama tashbiih loo nisbeeyey isticaaradii waxay leedahay isticaaro mufrad ah iyo isticaaro murakaba ah yacni xagga mufradkana waa gashaa isticaaradu xagga murakabkana waa gashaa isticaarada tamhiiliyadaana sida badan waxaa loo isticmaalaa mahmaahyaha iyo wixii la mid a ah. kamaa yuqaalu sida loo yidhaahdo lilmutaradidi fii amrin kii ka taradudayo isku hayay ma samaysaa mise waad iska daysaa arrin lagu yidhaahdo araaka tuqadimu rijlan wa tu'akhiru ukhra waxaan ku arkaa tuqadimu rijlan xaalaad addin hormarinayso mar wa tu'akhiru ukhraa mar kalena addi u dhigayso looma jeedo rijlan ukhraa ee waxaa loo jeedaa taaratan ukhraa isla addinka hore u qaaday ayuu marna dib u soo celinayaa yani taaratan yuqadimu wa taaratan yuakhiru marka laba suuraa la isku shabahaya wa tashbiihu suura bisuura taradudka arrinka uu ka taradudayo isku hayo ma samaysaa mise waad iska daysaa war samee may ha samayna iska daa uu sidaa isugu hayo baa waxaa lagu matelayaa sidii ninkii markaa marna doonaya inuu hore u socdo marna doonaya inuu dib uga noqdo marka wa tashbiihu suura bisuura marka isticaarada tamsiiliga waxay ku timaadaa mahmaahyada mahmaahduna waxaa laga yaabaa dhacdo inay ku timi dabeedna sidii dhacdada ay ugu timi ayaa loo soo naqliyaa waxaa la yidhahdaa almuhulu laa tughayar maahmaahyada lama bedelo sidii loo yidhi baa loogu dhawaaqa asayfa dayacti laban nin odaya oo xoololeh ayaa gabadh guursaday gabadhi ayaa diidday iska soo taagtay waxay tidhi fur gabadhii waa furay markuu furay ayay waxay guursatay nin dhalinyaro ah oo faqiiran waxba haysan berigii dambaa abaari dhacday odagii bay u soo baahatay markaasay tii maal nasi xoolahaanu soo maallo nasii dabeedna wuxuu yidhi asayfa dayacti laban xagaagii baad caanihii dayacday xagaagii la furay wey ee iska soo taagtay xagaagii ayaad caanihii dayacday wey caana maanta maad weydeen marka mid kastoo fursad markaa tegsiiya ama arin markuu seego oo arrinkaa uu dayaco beri dambe raadraadiya waxaa loogu mahmaahaa uun asayfa dayacti laban lagamana bedelo dayacti xataa sideedaa loo odhanayaa haddii nin loogu mahmahayo iyo haddii gabadh loogu mahmahayo iyo haddii laba loogu mahmahayo iyo haddii jamca loogu mahmahayo dayacta dayactu dayactum dayactumaa lama odhanayo ee waxaa la odhanayaa asayfa dayacti laban saasaa la odhanaya waxay noqonaysaa dhamaan mahmahyadu waa saas isticaara tamhiiliya gudagelaya marka majaaska murakabkiina waa saas waxaanay noqonaysaa in calaaqadii iyo qariinadiiba inay ku suganta oo calaaqadii mar waxay noqonaysaa mushaabaho waa sida isticaarada tamhiiliyada ah marna waxay noqonaysaa hayr almushaabaha qariinadana waxay noqon kartaa xaaliya oo xaaladda ayaa laga garan karaa masalan nimaan addinkii hore u qaadayn ee marka lagu yidhaahdo araaka tuqadimu rijlan wa tu'akhiru ukhraa dee qariinadii waa xaaliya qariinadii waa xaaliya wahaakada almajaaz alcaqliyu qaybaha majaaska qaybta ugu dambaysa waa majaaz alcaqli majaaska waa tii loo qaybiyey marka hore almajaaz lugawi iyo almajaaz alcaqli qaybaha almajaaz lugawi ayaa badnaa waa soo marna almajaaz alcaqliyu huwa isnaad اlficli aw ma fi macnaahu ilaa gayri ma huwa lahu cinda almutakalimi fi اaahir majaaz caqli waxaa la yidhaahdaa isnaad lficli ficilka in loo tiiriyo aw ma fi macnaahu ama waxa ficilka la macnaa waxa ficilka la macnaa maxaa loo jeedaa waxyaalihii macna lficli faa'iideynayo ama ha ahaado yani ismi faacil ha noqdo ama ism mafcuul ha noqdo ama masder ha noqdo waa halumajara ilaa hayri maa huwa lahu midaanu u sugnayn in loo tiiriyo loo isnaadiyo ayaa waxaa la yaha majaaz caqli cinda almutakalimi fi daahir aan u sugnayn ka ku hadlaya agtiisa fi daahiri sida muuqata licalaaqatin munaasabo ama xidhiir ka dhexeeya kan loo tiiriyey iyo kii asalka u lahaa ee asal ahaan ugu sugnaaday xidhiir ka dhexeeya daraaddii marka loogu tiiriyo ayaa waxa la yahay majaaz caqli maalan ficilkii ka dhicin baa loo isnaadiyey oo looga dhigay faacil xaqiiqatanna faacilkiisi maaha ee ama waxa weeye wuxuu noqon karaa in waxa weye mafcuulkii loo tiiriyo wuxuu noqon karaa in zamaankiisi loo tiiriyo wuxuu noqon karaa in makaankiisi loo tiiriyo wuxuu noqon karaa in masdarkii loo tiiriyo wuxuu noqon karaa in waxa weeye sababti loo tiiriyo marka waxaa la odhanayaa ficilkaasi cid aanu isagu ka dhicin ama xadaskaasi cid aanu xaqiiqatan uga dhicin marka calaaqa daraaddeed loogu tiiriyo loogu isnaadiyo ayaa waxaa la odhanayaa waa majaaz caqli isnaadulficli marka le waa la garanaya waa ficilka aw maa fii macnaahuna waxaa laga tilmaamayaa ashyaadan kale ee ficilka la macno ah hadday masderka tahay haddii zamaanka uu ficilku dhacayo tahay haduu makaanka uu gudihiisa dhacayo tahay haddii sababtiisa ay tahay yani iyo waxa la midka waxaa la odhanayaa waa majaaz caqli baa la odhanaya qayd bay hadday mashaayikhdu ku dareen qaydkaasoo ah cinda almutakalimi fi daahir kan ku hadlaya agtiisa cidaan ficilkii aanu ka dhicin inuu u tiirinayo ila waxaa dhici karta midaan ficilku ka dhicin inuu u isnaadiyo ficilka u tiiriyo laakiin isagu u qabo isaga inuu ka dhacayo masalan oo kale muctasiladu markay leeyihiin khalaqa annaasu afcaalahum dadku yagaa abuuray afcaashooda muctasiligii markuu sidaa yidhaahdo abuurkii afcaasha la abuurayey waxay u isnaadiyeen oo u tiiriyeen addoommada laakiin marka hore ma u qabaan in ligayri lfaacil ay u isnaadiyeen cid aan khalqigu ka dhicin inay u tiiriyeen ma u qabaan maya muctasila iyagu waa lunsan yihiinoo waxay u qabaan afcaasha addoommada inaan ilaahay abuurin inay addoommadu abuuranayaan bay u qabaan inay addoommadu abuuranayaan ayay u qabaan saas aawadeed iyaga agtooda waxay u qabaan jahli hadalkooda ha ku dhisnaado laakiin majaaz caqliga ku sheegi maayaan waxay leeyiin waa xaqiiqo waa xaqiiqo ayay odhanayaan marka cinda almutakalimi fi aahir waxa weeye waa in markaa ciddan ku hadlaysa ay u qabtaa ligayri alfaacil inuu isnaadiyo u tiiriyo maala ambata rabiicu lbaqla ruuxa muuminkii markuu yidhaahdo roobkiibaa soo saaray geedihii agtiisa waxay noqonaysaa majaaz caqli waayo imbaadka iyo soo saaristu yay ka dhacaysaa allah ilahay baa soo saaray roobkana wuxuu ka yeelay ilaahay sabab laakiin markuu yidhaahdo ambata rabiicu lbaqla roobkii guga ayaa soo saaray geedihii wuxuu uga jeeda majaaz waa majaaz caqli waxaanu u tiiriyey sababtii ayuu u tiiriyey imbaadku xaqiiqatan inuu ilaahay uga dhacaayo muuminka waa garanaya laakiin gaalkii dahriga ahaa ee isagu u qabay in roobku soo saarayo hadduu yidhahdo ambata rabiicu lbaqla dee majaas ugama jeedo wuxuu uga jeedaa jahli hadalkiisu ha ahaado laakiin wuxuu uga jeedaa xaqiiqo muraaduhu alxaqiiqa marka isnaad lficli ficilka in loo tiiriyo aw maa fii macnaahu ama waxa ficilka la macnaaha ah ee midka ah loo tiiriyo ilaa hayri maa huwa lahu midaanu u sugnayn cinda almutakalimi fi aahir ka ku hadlaya agtiisa sida muuqata cidaan marka waxa weeye xaqiiqatan aanu ficilku uga dhacaynin ama xadadku uga dhacayn marka loo tiiriyo isaguna uu u qabo inaanu ciddaa ka dhacayn licalaaqatin xidhiir ka dhaxeeya macnihii asliga ahaa iyo kanna uu meesha yaallo calaaqa ay jirto munaasabo sida in zamaankii loo tiriyo zamaankii ficilka ama makaankiisii ama sababtiisii ama masderkiisii ama laftiisa loo tiiriyo wahalu majara waxay noqonaysaa majaaz caqli naxwu qawlih sida hadalkii shaacirku uu yidhi waxaa la odhan jiray asalataan alcabdi wuxuu ahaa nin muumina ayuu ahaa oo taabiciintii ka mid ah wuxuu yidhi ashaaba asagiira waafna alkabiira karu lghadaati wa maru lcashi wuxuu yidhi ashaaba asagiira kii yaraa waxaa cireeyey oo cirada ka soo saaray wa afna alkabiira kii weynaana waxa dilay oo baabi'iyey karulghadaati subaxnimada soo noqonaysa wa maru iyo habeennimada maraysa bimacnaa wakhtigaa badan iska daba imanaya ee wakhtigu dheeraanayo habeenkaa iyo maalintaa isdaba jooga ee zamanku sidaa ku dheeraaday ayaa kana dilay kan kalena cireeyey oo cirada ka soo saaray fa ina isnaad alishaabati walifnaa ilaa kari alghadaati wa muruuri alcashiyi ciraynta in loo tiiriyo iyo walifnaa'i baabi'inta ama dilista in loo nisbeeyo loo tiiriyo ilaa kari alghadaati karaar celinta ay soo noqnoqonayso subaxnimadu wa muruurulcashiyi iyo eh, habeennimadu marista ay maraysa imanayso isnaadun ilaa gayri maa huwa lahu waa tiirin ficilkii loo tiirinayo cid aanu u sugnayn alishaaba iyo alifnaa waxaa loo tiirinayaa cid aanu u sugnayn id ilmushiibu wlmufni fi lxaqiiqati huwa allahu tacaala waayo ka wax ciraynaya cirada soo saaraya waxna baabi'inaya oo dilayaa fi lxaqiiqati xaqiiqada gudaheeda huwa allahu tacaala waa allah isagaa ilaahay koreeye daahiran wuxuu u tiiriyey alishaaba walifnaa wakhtigaa soo noqnoqonaya iska daba imanaya dheeraanaya ee habeenkiiyo maalinta ah laakiin iyaga daatadoodu waxna dili maayaan cirrona soo saari maayaan ilaahay baa wax dila ilaahay baa cirrada soo saaraya marka wa isnaadu lficli ilaa hayri maa huwa lahu ficilkii in loo tirinaayo cid aanu u sugnayn oo cidda hadalka tidhina aynay u qabin inay saa tahay waayo nin muumin u ahaa bacdu culamaai albalaaa xoogaa waa ka taradudeen oo waxay yidhaahdeen haddii ninkani uu muumin ahaa waxay noqonaysaa majaaz caqli oo ilaa haddaanu muumin ahayn ee dahrigu inuu faacil yahay uu qabay dee majaaz caqli markaa ma noqonayso laakiin xaqiiqadu waa saynu soo sheegnay markaynu leenahay ficilkana waxaa jira ficil alficlu asinaaci waa afcaasha la yaqaan maadi iyo mudaaric iyo amri alficlu lxaqiiqi waxay ka cabiraan culamada qaarkood masderka oo waxay yidhahdaan alficlu waa alafcaal almacruufa wa min almajaazi alcaqliyi majaaska caqliga waxaa ka mid ahaaday isnaadu maa buniya lilfaacil ila almafcuul kii in la tiiriyo ama la nisbeeyo oo loo tiiriyo buniya lilfaacili kii faacil loo bineeyey in loo isnaadiyo loo tiiriyo ila lmafcuuli mafcuul loo tiiriyo naxwu ciishati raadiya waa sida in la yidhaahdo nolol raalli ah fa huwa fii ciishatin raadiya nolol raalliyuu ku sugan yahay nolosha lafteeda miya raalli noqoto raalli haanshuu ka dhacaa raalli haanshu mayadu ka dhaca mise yadu ku dhaca mayadaa raalli noqoto mise yadaa laga raalli noqdaa waa iyama ha yadaa laga raalli noqdaa bimacnaa saaxibu alciisha yardaa can ilciisha noloshuu ka raalli noqonaya qaab nololeedkaasuu ka raalli noqonaya noloshu qaab nololeedkaasi mardiyatun mid laga raalli yahay halkii raalli ahaanshu ku dhici lahaa ayaa waxaa laga dhigay kaannahu raalli ahaanshu ka dhacay siday noloshaasi u wanaagsan tahay kaannahaa radyat waxaad mooddaa iyadu inay raalli noqotay muraadka see loo jeedaa waxay tahay in raalli ahaanshahu iyada ku dhacay marka ficilkii raalli ahaanshaha raalli ahaanshihii waxaa loo isnaadiyey oo loo tiiriyey nolosha markaasaa iyadaa raadiya ah oo raalli ah waxaase loo jeedaa macno mafcuul waa min baabi ilaaq alfaacil wa iraadat lmafcuul waa in faacil la ilaaqo mafcuulla loo jeedo raadiya bimacnaa mardiya mid laga raaliya ah. wuxuu noqonayaa majaaz caqli maxaa majaaz caqli loo yidhi halkaa aan yaro tawdiixin majaaska caqliga wuxuu kaga duwan yahay majaaska lugawiga ah alfaadda iyo erayada tarkiibka ku jira dhammaan mid walba waxaa looga jeeda xaqiiqo eray majaas looga jeeda kuma jiro alfaadii dhammaan waa wada xaqiiqa iminka ashaaba macno aan xaqiiqadii ahayn loogama jeedo oo aan cirayntii ahayn ee ciraynta lafteediioo xaqiiqadii ahayd baa loo jeedaa asagiirana asagiirkii baa loo jeedaa afna saa si leeg alkabiira saa si leeg karu lghadaati wa maru lcashiyi saa si leeg alkalimaat kulluhaa mufradaadkeedu dhammaan waa wada xaqiiqo kama mid ahaa eray loo isticmaalay fii hayri macnaaha alasliy macnaheedii asalka ahayd macno aan ahayn eray loo isticmaalay kuma jiro ee kelimaadkan dhammaan macaanidii xaqiiqiga ahayd isnaadka ama tiirinta oo cidaanu arrinku ka dhicin xaqiiqatan uga dhicin ayaa la leeyahay waa ka dhacay majaasku waqaca fi lisnaadi faqad isnaadka bes ayuu ku dhacay waa ilaa kelimaadku dhammaan mid waliba macnihii loo dhigay ayay u yaalliin maxaa loo yidhahdaba majaaskan caqli maxaa loogu nisbeeyey caqli waxaa loogu nisbeeyey cid aanu ka dhicin in loo isnaadiyey waxaa lagu garanayaa yucrafu bilcaql caqligaa lagu garanaya oo iminka nolol inay raalli noqotaa caqlan dee ma suuragal aha noloshu ma daato caaqila abaa oo iyadu wax garanaysa oo tardaa wa taqdab oo mar raalli noqonaysa marna cadhoonaysa ya daato wax garanaysa miyay tahay noloshu waa caqli ku sifaysan oo mar raalli noqonaysa oo mar cadhoonaysa maya saas ma aha maadaamayn sidaa ahayn caqliga lagu garanaayo raali ahaansho inuu ka dhacaa inaynay suuragal ahayn waxaa laga tilmaamayaa cidda noloshan u saaxiibka ah ayaa nolosha ka raali noqotay marka iyadu waa mardiyatun canha laakin waxaa laga cabiray raadiya inay tahay waalmuraadu biraadiya mardiya raadiyana muraadka looga jeedaa waxay tahay waa mardiya oo waa laga raalli yahay ayaa looga jeeda sidaasi waa haddii aan la odhan waa nisba haddaan la odhan laakiin haddii la waa nisbo oo la yidhaha rida raalli ahaan u saaxiib tahay yani waxaa weeye iyadu ixtimaal kala leedahay waayahay marka isnaadku inuu ciddii asaalatan arrinkaasi ka dhacayey aan loo tiirina cid kale loo tiiriyey yucrafu bilcaql caqligaa lagu garanaya idan waxaa la odhanaya waa majaaz caqli ayaa la wa caksuhu halkaa hore waxay ahayd isnaadu maa buniya lilfaacili ila lmafcuul kii in loo tiiriyo faacil loo bineeyey mafcuul loo nisbaynayo loo tiirinayo faacil baa loo bineeyo waa raadiya mafcuul baana markaa loo nisbeeyo faacilkii laga dhigay oo hadda raadiya la yidhi muraadkana waxaa looga jeedaa mardiya idan waa majaaz caqli caqligaana lagu gartay in noloshu inay raalli noqoto aynay suuragal ahayn idan muraadku muxuu yahay wuxuu yahay noloshaa laga raalli yahayoo saaxibu lciisha yardaa can ilciisha ka nolosha u saaxiibkaa noloshaa ku sugani noloshaasu ka raalli yahay marka noloshu waxay noqotay mardiya ayay noqotay wa cagsuhu sidaa lidkiisana waa dhacdaa isnaadu maa buniya lilmafcuuli ila alfaacil wixii mafcuul loo bineeyey oo mafcuul loo dhisay ayaa faacil looga jeedaa wa cagsuhu sidaa lidkiisu waa saas naxu saylun mufcam waa daada la buuxshay daadkiibaa aada u soo rogmaday oo markaasaa meelihii daadku mari jireen waxay mareen gebyada qarka ugu sarreeyay yimaadeen markaasaa tidhi saylun mufcam waa daad la buuxshay daadku guda la buuxiyo ma leh oo iyadu weel ma aha makaan wax la dhex dhigana ma aha daadku waa biyihii socnay marka iyagu inay wax buuxiyaan mooye iyaga lama buuxsho gudo la buuxiyaba ma lehee see loo buuxiyo iyaga war waxaad tidhahdeen waxbay buuxiyeen dheh ha muraadkay waa saasuun mufcam aan idhaahdee oo ism mafcuul aan sheegay muraadkaygu wuxuu yahay ismu faacilo waa bimacnaa mufcim waa daad wax buuxinayo awdiyadii iyo waadiyadii iyo togogii buuxinaya marka mufcam waa ism mafcuul ismafcuul baa loo bineeyey ka mafcuulka loo bineeyeyna waxaa looga jeedaa in faacil loo isnaadinaya loo jeedo marka waa saylmufcam bimacnaa mufcim baa macnuhu dhacaya amaakintii iyo meelihii biyuhu marayeen ayuu buuxiyaa loo jeedaa caqlan waxaa la garanayaa daadka in la buuxiyaa inayna suuragal ahay hada yucraf bilcaql caqligaa lagu garanaya marka waa isnaad lficli ilaa gayri maa huwa lahu oo kaanu u sugnayn waa maxay dee waxa weeye waa ismafcuulka kuwa asaalatan ugu sugnaana maxay ahayd waa ismu faacilka oo mufcamun markaad tidhaahdo waa la buuxshay huwa isagaa la buuxshay oo daadka ah idan mufcam yaa loo isnaadiyey oo ismu mafcuulkii ah waxaa loo isnaadiyey saylka saylkana in la buuxiyaa ma suuragalahe isagaa wax buuxiya buuxintu isagay ka dhacaysaa ee isaga in la buuxiya kuma dhacayso waayo guda ma leh marka waa ismafcuula looga jeedo ismu faacil looga jeedo ismafcuula ismu faacil looga jeedo qur'aanka meelaha lagu fasiray waxaa ka mid a ah xijaaban mastuura xijaaban mastuuran culamada qaarkood waxay yidhaahdeen looga jeedaa saatiran waayo teedka isaga lama qariyo lama asturo teedku waxbuu asturaa xijaaban mastuuran ay saatiran min baabi ilaaq lmafcuuli wa iraadat alfaacil bacd alculamaa oo daahirkeeda ku fasiray waa jiraan oo yidhi xijaaban mastuuran bixijaabin aakhara ya xijaab xijaab kale lagu asturay lakiin taasi waxay keensanaysaa taqdiiraad wax la qadara walaslu fi lkalaami cadamu lidmaar ama cadam taqdiir asalna waxa u hadalka inuu taqdiir ka maran yahy marka biduuni taqdiir haddii hadalka lagu socodsiin karo oo macnihiisa lagu fahmi karo in lagu socodsiiyaa saxdu tahay waxaa ka mid a ah ismu faacil oo ismafcuul looga jeedo qur'aanka meelahay kaga soo mislu qowlihi tacaala laa caasima alyawma min amri illaahi ila man raxim laa caasima alyawma min amri illaah amarka ilaahay mid kaa ilaalinayaa ma jiro ilaa man raxim muraadka looga jeeda maxay tahay laa caasima bimacnaa laa macsuuma waayo sida kale haddii loo fasiro macnihii sax noqon maayo amarka ilaahay mid wax ka ilaalinayo oo ka celinaya ma jiro ilaa man raxim miduu ilaahay u naxariista mooye oo ka ilaahay u naxariista ma amarka ilahay wax ka ilaalinaya mise isagaa laga ilaalinaya ya ma isagay ka dhacaysaa mise isagay ku dhacaysaa isagay ku dhacaysaa idan laa caasima ha la yidhaahdee muraadka looga jeeda maxay tahay laa macsuuma min amri illaahi ilaa man raxim amarka ilaahay cadaabka mid laga ilaalinayo laga xafidayaa ma jiro maanta ilaa man raxim ay ilaa man raximahu allah miduu ilaahay u naxariista mooye ku kale lagama ilaalinayo amarkaa ilahay cadaabka cadaabka waa ku dhacaya marka waa caasim oo maxay looga jeedo macsuum waa ismu faacil muraadka looga jeedaana ay tahay ism mafcuul walisnaadu limasdari naxwu jadda jidduh masderka iyadoo loo tiirinayo waxaa ka mid ah jadda waxaa dadaalay jidduhu dadaalkiisaa dadaalay ya ruux baa la ammaanaya markaasaa la leeyahy ruuxaasi aad buu u dadaalay markaasaa waxa la jadda jidduhu waxa dadaalay dadaalkiisa dadaalku ma wax dadaal ka dhici karaa dadaalku ma dadaali karaa ya dadaal ma dadaali karo waayo daata ma aha ficilna kama dhacayo inuu dadaal ka dhacaa ma suuragal aha jadda jiddo waa ficilka oo loo tiirinaayo masterkiisii masterka iyo ficilkana waxaa ka dhaxaysa calaaqa oo ficil la helayaa dee master waa la helayaa saxaynka ma masderku wuxuu ka mid yahay waxyaalaha ficilku tadamunaya koobsanay marka calaaqa waa jirtaa marka muraadka looga jeeda waxay tahay isaga ayaa dadaalay laakiin waxaa laga soo qaaday dadaalku isagu dadaalaya kaannahu dadaalka laftiisu dadaalay caqlanna waxaa la garanayaa in dadaalku inuu dadaala aynay suuragal ahayn laakiin loo jeedo ruuxan dadaalku ka dhacay ayaa dadaalay in loo jeedo marka waa min baabi isnaad alficli ila almasdar waa ficilkii oo loo tiirinayo masderka laakiin muraadka looga jeeda ay tahay in waxa weeye shakhsiga loo tiirinayo ila jidduhu jiddu waa mudaaf shakhsigana waa mudaafu ilayhi ijtihaadka shakhsigaa loo tiiriyey ijtihaadkaa shakhsigaana la yidhi waa dadaalay oo dadaalku waa ka dhacay muraadka see looga jeedaa waxay tahay saaxibuuljiddi ayaa ijtihaadku ka dhaca laga tilmaamaya aad u dadaalay waxaa la mida ah cajabun caajib waa la yaab la yaabku daata ma aha inuu yaabaano ma suuragal aha laakiin waxaa laga tilmaamayaa dee in lala yaabay marka waxay noqonaysaa majaaz caqli ayuu noqonaya waxaana loo isnaadiye masderka wa ila zamaani wakhtiga in loo tiriyana waa dhacdaa naxwu nahaaruhu saa'imun fulaanu ninka hebel la yidhahdo ama zaydun nahaaruhu maalintiisu saa'imun waa sooman tahay hal yumkinu an yasuuma anahaar fii luati carab annahaar waa mudakar soomaaliga waa muanas dhah haddaad doontaan lakiin fii luati carab annahaar waa mudakar qur'aanka waa ku sugan tahay iyadoo mudakar laga dhiga ylubu alleyl wاnahaar labada mid ole mudakar hal yumkinu an yasuuma anahaar ma suuragal tahay maalintu inay soontaa ma suuragal tahay maya annahaaru masuumun fiihi waa la soomaa maalinta gudaheeda laakiin maalintu ma soonto caqlan baana la garanayaa sawm inuu maalin ka dhacaa inayna dhici karin hayru macquul ma suuragal aha inay maalinta soonto isnaadka maalinta loo tiiriyey maxaa loo jeedaa shakhsiga loo idaafeeyey maalinta ayaa loo jeedaa maalinta gudaheeduu sooma nahaaruhu saa'imun wa قائم qaa'imun habeenkiisuna waa taagan yahay أن yumkinu an yaquuma alleylu habeenku inuu kaco oo salaatuleyl u kacaa ma suuragal taha maya laa yumkin ma suuragala maxaa loo jeedaa waxaa loo jeedaa shaksigan loo idaafeeyey oo loo iyo habeenkaba loo tiiriyaa laga tilmaamaya maalintana waa soomaa gudaheeda habeenkana waa kacaa ayaa loo jeeda laakiin caqlan waxaa la garanayaa inuu soom inuu maalin ka dhaca inay suuragal ahay qiyaamu leyl inuu habeen ka dhacaana inaanu suuragal ahay marka wuxuu noqonayaa majaaz caqli waxaana loo tiriyey zamaankiisii baa loo tiriyey zamaanka iyo ficilkana waxaa ka dhaxaysa calaaqa calaaqada ka dhexaysa waa maxay ficilku ma suuragalaha inuu dhaco ilaa fii zamaan ficilka makhluuq samaynaya zaman gudihii unbuu dhacaa marka lagama maarmaan buu u yahay zamanku marka hunaaka calaaqatun bayna zaman walficli zamaanka iyo ficilka calaaqa ka dhaxaysa ficilka waxaynu ujeednaa ficlu lmakhluuq wa ilaa ficlullaahi fii hayri zamaan inuu dhaca waa suuragal waayahay wa ilalmakaani makaanka in loo tiiriyana waa dhacdaa naxwu nahrun jaarin webi soconaya oo webigu dee meeshii biyuhu marayeen ayaa la yidhaahdaa biyihiina waxaa la biyo webi marka webigu waa makaanka makaankii dee inuu socdaa ma suuragal aha almakaan laa yajri makaanku ma ordayo ma soconayo ee maau nahri yajri biyaha webiga laftiisu socon maayo marka jarigii waxaa loo isnaadiyey socodkii ila nahri wa huwa almakaan waxaana loo jeedaa yani biyihii webiga ayaa loo jeedaa nooca la yidhaahdo kale majaaska majaasu naqsi oo mudaafka la qadaraayo culamada qaarkood way inkirayaan bacdu lbalaaqiyiin oo way diidayaan marka ciddii waxa weeye qabta inuu noocaasi jiro waxaa dhici karta inay u misaaliyaan noocaasu ay yidhaahdaan maau nahri jaarin waa yahay marka nahrun jaarin jarigii waxaa loo isnaadiyey nahriga oo makaankii biyuhu marayeen ah biyaha webigu meeshay marayeen ah caqlina waxaa la garanayaa makaanku inuu socdaa inaynay dhici karin ordaa ee waxaa ordaya soconayaa waa biyaha calaaqaana ka dhaxaysa biyahan soconaya iyo makaankay ku soconayaan oo jaryiga biyuhu soconayaan nahriga oo makaanka abay markaysa waxaan yani ordayaan soconayaan marka calaaqa ku sugan wayla sabab sababta in loo tiiriyo waa dhacdaa naxu bana alamiiru almadiina amiirkii wuxuu dhisay magaalada ayuu dhisay dee amiirku magaalada suu u dhisay ma isagaa ka ahaa injineer ma isagaa ka ahaa wastaad ya maya wuu amray kharashkana waa bixiyey marka inuu sabab u yahay ayaa laga tilmaamaya banaa camru bnu lcaasi alfustaad camr bnu caas wuxuu dhisay magaalada fustaad la yidhahdo dhisay waxaa loo jeedaa amarkiisaa lagu dhisay marka idan sabab u yahay hazama alamiiru ljunda ninkii amiirkaa wuxuu jebiyey ciidankii amiirku keligii siduu ciidan u jebiyey n waxaa laga tilmaamayaa maamulkiisa iyo amarkiisaa lagu jebiyey maxabatuka jaaءat bi ilayk jacaylkaan ku jeclahay baa ii kaa keenay jacaylku ma wax qofka soo riixaa ma iskiibuu jacaylku wax u keeni karaa ee waxaa laga tilmaamayaa sabab buu u yahay isagu iraadadiisu ku yimi taqdiir hadday noqotona biqadar illaah ayuu ku yimi laakiin maxabadu waxay ahayd sababun laysa ila wayuclamu mima sabaqa ana almajaaza alugawiya yakunu fi lafdi waxaa laga garanayaa hadalkaa soo hormaray in majaaska luqada loo nisbeeyey yakunu fi lafdi odhaahda inuu ku sugnaanayo iyo kelmadda walmajaazu alcaqliyu yakunu fi lisnaad majaaska caqliga loo nisbeeyeyna wuxuu ku sugnaanayaa isnaadka tiirinta ama nisbaynta ayuu ku sugnaanaya loo isnaadinayo ficilka cid aanu ka dhicin waxaa la odhanayaa waa majaaz aqli bana alamiiru almadiina amiirku magaalada xaqiiqatan uma dhisin laakiin waa amray laakiin xaqiiqatan waxa u dhisay waa alcummaal waa shaqaalaha waayo isagu injineerna kama ahayn baanigii dhismaha dhisayey ee wastaadka ka ahaa ama qaldawalaha ka ahana cidda waxa weeye dhisaysay xaqiiqatan waa cumaashi laakiin isagu waxaa loo jeedaa maadaamuu amray waa saabay marka saabnimada loogu tirinay alkinaaya mawduucan ku saabsan majaaska caqligaa waxay doonaan dadka qaarkood inay cuskadaan oo ay u deliishadaan ashyaa aan shareecada ku bannaanayn ay yidhahdaan waa majaaz oo waa majaaz caqli masalan markay odhanayaan dadka qaarkood alistiqaasa bilamwaat dadka dhintay markay gargaar weydiisanayaan waxay yidhaahdaan dhibi kuma sugna waana majaas caqli markaanu leenahay weligaa noo gargaaray ama kurbada naga fayday xaqiiqada uma jeedno sidaas ee waxaan uga jeedna waa majaaz waxay la mid tahay ambata rabiicu lbaqla qariinaduna waxay noqonaysaa iimaanka oo mar haddii waxaw ruuxu muumin yahay haba yidhahdo kurbada waxay iga fayday weliga ee waxay noqonaysaa majaaz caqli dhibina kuma sugnaa waxaa laga jawaabayaa ashyaadaas ugu horeyn inaad amwaadda barida kuma bannaana ducadu waxay ka mid tahay cibaadaadkay ka mid tahay ilaahayna wuxuu amray isaga in la baryo cibaadaadkuna waa tawqiifi in wax la bidcaysto bidco lala yimaado ma aha wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum rabbigiin wuxu uhi aniga i barya waa idinka aqbalaya haddaa i baridaan cibaado inay tahayna waa lagu iطlaaqa adducaa huwa alcibaada meel lagu yidhi awliye barya ama amwaad barya meel lagu yidhi shareecada laguma hayo laa min kitaab illah walaa min sunati rasul illahi sala allahu alay wasalam waxaa laynoo sheegay baryada la baryaayo ashyaadaas inay shirki tahay baaba aayaadku tasriixinaya wladiina tadcuuna min duunihi maa yamlikuuna min qimiir in tadcuuhum laa yasmacuu ducaa'akum walow samicuu ma stajaabuu lakum wa yowma alqiyaamati yakfuruuna bishirkikum waana caam aayaddu cid kasta oo la baryo min alamwaati wagayrihim waa soo gelis in tadcuuhum laa yasmacuu ducaa'akum haddaa baridaan ducadiinna maqli maayaan baryadiinna ma maqlayaan amwaaddii meel looga saaraa ma jirto walow samicuu ma stajaabuu lakum hadday idin maqli lahaayeen idmay ajiibeen wa yowma alqiyaamati yakfuruuna bishirkikum wuxuu kale allah yidhi waman adalu miman yadcuu min duuni illahi man laa yastajiibu lahu ila ywmi alqiyaamati wahum can ducaa'ihim gaafiluun waida xushira annaasu kanuu lahum acdaa'an wa kanuu kaafiriin cid ka baadi badan ma jirto cid baryaysa ilaahay sokadii midaan ajiibayn ilaa maalinta qiyaame laga gaadhayo man laa yastajiibu lahu waxay doonaan dadka qaarkood inay yidhaahdaan man laa yastajiibu lahu waxaa loo jeedaa dhagxantii iyo dhirtii iyo ashyaada noocaasa loo jeeda laakiin man waa caam asalatanna waxaa loo isticmaalaa siday nuxaadu sheegaan lilcaaqil laakiin min baabi taqriib caaqil iyo khayru caaqil marka la ysku daro in la haalib yeelo caaqilka waa dhacdaa waana sida haddi looga jeedo laakiin asal maxay u tahay man ma caaqil bay u tahay asal mise hayru caaqil waxay doonayaan hayru caaqil inay ku xambaaraan oo yidhaahdaan alaxjaar walashjaar iyo ashyaada la midkaa loo jeeda waana caam marka caaqil iyo hayru caaqilba waa soo gelaya min man laa yastajiibu lahu ilaa yowmi alqiyaama ciddaa baryaysaa cid ka baadi badan inay jirin baa aayadda caddaynaysa ta kale ducadi waa cibaado cibaadaadku waa tawqiifi iyaakum wamuxdathaati alumuur faina kula muxdathatin bidca wa kula bidcatin dalaala wa kula dalaalatin fi nnaar man camila camalan laysa caleyhi amruna fawa raddun yaa kugu yidhi amwaad bari ma ilaahay baa kugu yidhi ma rasuulkiisaa kugu yidhi sala allahu alay wasalam yani midaad eh, ku hayso aayad qur'aan iyo xadiis nebi midna ma jirto ma saxaabadii rasuulka sala allahu alay wasalam baad ka haysaa maya cid salafkii ka midood ka soo naqlin kartaa ma jirto naqli saxiixa aad ka soo rari kartaa ma jirto ta kale baryadaad amwaada baryaysaa waxay laasimsanaysaa inaad ka qabto inuu og yahay inaad baryayso oo meeshaad uga yeedhataba ku maqlayo ou ku og yahay oo kaa warqabo taasina waa ihbaatu cilmi alghaybi lahu cilmulghaybkii inaad u sugto ayay noqonaysaa cilmulghaybkana ilaahay baa cilmigiisa la gaara cilmulghaybkana ilaahay baa la gaara wa cindahu mafaatixu alghaybi laa yaclamuha ilaa hu qul laa yaclamu man fi اsamaawaati waalardi alghayba ila allah in la yidhahdo amwaatu qaybkay og iyada lafteeduna waa takdiib lilqur'aan waxay kaloo laasimsanaysaa inaad u sugto awood inuu leeyahay kurbada inuu kaafayo oo inuu ku ajiibo uu kari karayo isagoo meyd ah oo dhintay ya allahna wuxuu inoo sheegay in tadcuuhum laa yasmacuu ducaa'akum walow samicuu ma stajaabuu lakum marka majaaz caqli baan ku banaynayaa de sax maaha sax ma noqonayso ta noocaas nabiguna sala allahu aleyh wasalam dadka wuxuu ku xidhaya ilaahay idaa sa'alta fas'al illaah waida ida istacanta fastacin billaah nebigu ma odhanayn awliye barya amwaad gargaar weydiista iyaga marka istiqaaso weydiistaoo iyaga barya lama odhan jirin in allah la baryo ayuu ku baaqayey dadkana allah buu ku xidhayey waa kaa in adeerkii ku yidhi cabdullaahi bnu cabbaas idaa sa'alta fas'al illaah waa ka inantiisii ku yidhi yaa faatimatu binta muxammadin salinii min maali maa shi'ti laa ugni canki min allaahi shay'a xoolahayga waxaad doonto iga weydiiso laa ugni canki min allaahi shaya xagga ilaahay waxba kaaga tari maayo saliinii min maali maa shiti xoolahayga waxaad doonto iga weydiiso laa ugni canki min allaahi shaya xagga ilahay waxaan kaaga tarayaa ma jiro ta kale majaasku iskama wada bannaana majaaska waxaa jira nooc culammadu isku waafaqsan yahin inay bannaanayn shuruudaa loo dhigaa majaaska maaha inay baab iska furan tahay ya saaxibulmaraaqi muxuu yidhi alfiyada usuulkaa wuxuu ku odhanayaa asalkeedu yahay jamcu jawaamicoo la naadimiyey minhu jaa-izun qad manacuu wa waaxidin calayhi ajmacu almajaaz markuu yidhahduu tacriifinaya intaanu tacriifin ka hor ayuu wuxuu kala qaaday laba wuxuu ihi minhu jaa wamaa qad manacuu majaaska waxaa ka mida mid ah jaa oo bannaan iyo wamaa qad manacuu miday culammadu manciyeen oo diideen oo aan jaa ahayn wa kullu waaxidin calayhi ajmacu mid waloo labada kamidabana midabana culammadu waa ku ijmaaceen marka majaaskii waxaa ka mida mamnuucun bilijmac mid ijmac lagu mancinayo majaaska ijmaca lagu mancinayo waxaa soo gelaya shuruudaha la sheegaya haddaanu dhamaystirano waayo albaab majaaz baan ku banaysanayaa waxaan doono iska odhanayaa sax noqon mayso masalan majaasyadii waxaa ka mid a nooca la yahay in mudaaf la xadfo wasal ilqarya ay ahla alqarya ka warran ruux hadduu yidhaahdo anigu waxaan odhanayaa fulaan ama cabdulqaadir ama fulaan waa ilaah ama waa allah marka laygu inkirana waxaan odhanayaa may waa majaaz ha igu inkirin balaaqadaanad garanayn majaaz weeyo waa min baabi xadfi lmudaaf qariinaduna waa iimaanka inaan muumin ahay waxaan u jeedaa cabdullah waa min baabi xadfi cabdi lafdiga aan idhaahdo cabdulqaadir allah huwa allah laakiin waxaan u jeedaa ay huwa cabdullaahi min baabi xadfi mudaaf wa majaazu naqs waalqariinatu hiya aliimaan qariinaduna waa iimaanka maxaa lagu odhanaya albaabka ma la furayaa culammadu waxay dhaha maya kitaabka uu qoray sheekh culammadii shaaficiyada ka mida oo biqaaci la yidhaahdo oo la yidhaahdo tanbiih lghabi ila takfir ibni carabi waa kitaab matbuuca laakiin tabacaadka qaarkood waxaa lagu taabacay cunwaan qolyaha taabacay ay iyagu ku qoreen oo masracu tasawuf bay u bixiyeen saxna ma aha kitaab sheekh qoray magacuu ku qoray in laga bedelo magac kale lagu taabaco kitaabku waxa weeye waa tanbiih lhabi ila takfir ibni carabi wuxuu tilmaamayaa isagoo ka soo naqlinaya ghazaali iyo ciraaqi iyo culamo la mid ah inay yidhaahdeen hadallada noocan ah lama awilayo majaaz wax la yidhaahdana looma delaysanayo ximaayatan lishariica hadduu yidhaahdo daahirka loogama jeede waxa weeye mudaaf baa qadaran ama wax la mid ah lama yeelayo daahirkaa dadka lagula mucaamilaya u noqo kitaabkaas nuquulaad mufiida ku jira oo culamo ka horeysay uu ka soo naqlinayo hadday tahay imaam alxaramayn hadalku ka soo rarayo iyo haday tahay hazaali hadalku ka soo rarayo iyo hadday tahay ciraaqi hadalku ka soo rarayo saddexda hadalba mawduucan alfaadda kufriga ah ee daahirkooda kufriga yahay in la isticmaalo oo dabeedna la yidhaahdo muraadka looga jeeday sidaa ma ahayn bay radinayaan dhammaantoodna waa shaaficiyiin wey xagga madhabkoodu waa shaaficiya imaam alxaramayn muxuu yidhi wuxuu yihi qaala alusuuliyuun culamada usuulku waxay yidhaahdeen hadduu ruuxu itlaaqo kelmad gaalnimo ah oo daahirkeedu kufri yahay itlaaqo oo uu yidhahdo daahirkeeda ugama jeedina tawriyaan uga jeedi tawriyo macno kale muraadkaygu ahaa laakiin daahirkan ugama jeedin lama aqbalayay yidhahdeen culamada usuuliyiintu imaam alxaramayn baa odhanaya waa min culamaai qarni alkhamis culamadii qarnigii shanaad buu ka mid ahaa lama aqbalayo waana gaaloobaya kafara daahira wa baطinan man aطlaqa kalimata alkufri qaala alusuuliyuun man aطlaqa kalimata alkufri wa admara tawriyatan kafara daahira wa baطinan culamaa ulusuul oo dhan buu u nisbeeyey ruuxa iطlaaqa kelmadda gaalnimada oo qarsado oo niyeeyo tawriyo inuu macno kale maqsuud ay uta u jiidin kor iyo kal waa ka gaaroobaya kor iyo kal waa ka gaaroobaya biqaaci oo keliya kama soo naqlin hadalka imaamu alxaramayn ibnu xajar alhaytami baa isaguna soo naqliyo kitaabkiisa la yidhahdo qawaaticulislaam buu kusoo naqlinaya inkastoo uu tacaqubayo oo u daahiran inuu gaaloobay garanayo laakiin baatinan inuu gaaloobay ayuu isagu ra'yigiisa odhanayaa nadar baa ku jira laakiin wuu waafaqayaa daahiran inuu gaaloobay saxduna waxay tahay siday culamada hore sheegeen tacaqubkiisa waxaa ka saxan sidaa imaamulxaramayn sheegay culammadii ka horraysayna ka xikaayooday hayruhu min ahli cilmina ay sheegeen ama ay ku waafaqeen imaam lxaramayn naqliga uu soo naqliyey tacaqubka baatinka uu mulaxadeeyey oo yihi nadar baa ku jira in la yidhaahdo baatinan waa gaaloobay daahiran inuu gaaloobay garanaya fii hada nadari nadar saxdu waxay tahay siday culamada hore sheegeen calaa kulli xaal adilada daliil loo hayaa ma jiro in amwaada la baryo baab majaazna laguma banaysan karo waayo shay kastoo masalan calaaqaadkii majaasku ka iman karaan ama anwaacdii majaasku geli karaan miyay baab kasta geli kartaa masalan ambata rabiicu lbaqla haddii la yidhi ma la baryi karaa rabiica ma la odhan karaa yaa rabiicu ambit lana albaqla roobow geedaha noo soo saar ya meel walba ma ku bannaanaanaysaa baabul ma geli kartaa sida aynay u geli karin bayna halkanna u geli karin wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk